fariinaan u diraa ilmihii fircawne fallaaraan sitaayo foolkiin mudayse أصوات الخير للإنشاد تقدم far inaan u diraa ilmihii fircawne fallaaraan sitaayo foolkiin mudayse far mudayse idin difaaca daa'imkay ka daarihii naareeda idin dambeyso dhadhansha yahuuday dhuxuushi naareede idin dambayso dhaqansha yahuudey duxuushi naareede xaalkii rasuulka dhawaarka ka tuurteen dhaagihiin ka jeedideen daartii ilaahey dhaxalkii rasuulka dhawaarka ka tuurteen dhaagihiin ka jeedideen daartii ilaahey dhaxalkii rasuulka dhabarka ka tuurteen dhaagihiin ka jeedideen daartii ilaahey far u diraa ilmihii fircawne fallaaraan sita diyayo foolkiin mudayse fariinaan u diraac ilmihii fircawne falaaraan si daayo foolkiin mudayse fariinaan u diraa ilmihii fircawne falaaraan si daayo foolkiin mudayse